بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirka waa kii soddon iyo afraad ee ka mida min kitaabi raddi cala aljahmiya lidarimi raxmat ullaahi tacaala calayh waxa uu sheekhu soo waday gaalaysiintii qolihii jahmiyada ahaa iyo adiladeedii innaguna xalay waa kaynu soo maray usuushii ama qaacidatu takfiir dawaabiteedii wixii aan ku xusuusanay aduu saddex asal baynu soo marray wixii u muhiimsanaa takfiirku ama kufrigu inuu xukm sharciga ah yahay in laga qaadanaya adilada sharciga bishata anwaaciha wixii xujaah ee muctabar ah ama muttafaq ha noqdo ama mukhtalaf ha noqdo waxay kalonu soo maray asbaabta kufriga oo ahayd afcaasha iyo aqwaasha iyo ictiqaadka eh, ayadoo manaadka uu ku dul wareegahayo alaqwaal walafcaal af iyo adan wixii ka dhaca taasi marka waynu soo marina waxaynu kaloo ku daraynaa dhowr goorna waynu soo sheegnay eh, xalayna waa inaga tilmaannay ruuxu hadduu gaalnimo ku dhaco alaslu fiihi wa annahu kaafir sababkaas ayaana la camal siinhayaa allaahuma markaa inuu maanic ku quban mooye tan caawa haddana baraarujina waxaa weeye eh, maanicu ruuxa ka mancinaya takfiirinta ama ikrah ha noqdo ama caqli la'aan ha noqdo ama muxuu ahaayey eh, ha noqoto jahli fii mawaadicihi ama ta'wiil asna waa nooc min aljahli ah tawiilku jahlculamaa baa la yidhaahdaa marka eh, wuxuu doona ha noqdee maanicu inamaa yuctabar cinda qiyaamihi bishaks maanicu wuxuu maanic yahay oo kufriga kaa dalfinhaya ama uu kaa caabinhaya ama kaa hor istaagayaa marka aad maanic uu kugu qumo yacni lagaa helo ood ku tilmaaman tahay haddii sababkii oo qowla ama ficila ama ictiqaada ay kaa muuqato laguga arko waa in xukumkii gaalnimada lagu saaro inuu maanic qumama mooyee marka maanicii waxaan leenahay inama almaanic waxaa la ictibaariyay inamaa yuctabaru cinda qiyaamihi bishaks suwarku marka saddex bay kuu noqon hadda kahorna waa aniga idin sheegay in ruuxan gaalnimada ay ku sugnaatay aad og tahay inuu cudurdaar leeyahay cudurdaarkaasoo ka dalfinaya gaalaysiintii dhinkaasi layskuma hayo waa maxalu ijmaac dawaa'ifta baryahan hardame ee casrigan ishaya masaladana ku wareeray iyo kuwa ku saxanba masalada moran kama qabaan ruuxii haddii gaalnimo laga helay sababkii iyo ficilkii laga helay kufriga ahaa kuna sugnaado bayino taydoonib ha noqotee maanicna uu la xidhiidhsado uu og yahay ruuxan mukafirka ah inaan la tagfirinaynin muran ma laha hadduu maanica dee muctabar hadda baxdigaa suurada labaad suurada labaad waa nimaynu ogaanay inuu gaalnimo ku dhacay cudurdaarna uusan lahayn kaana asna in la gaalaysiin laba isku hardin mayso waad garateen baan u malay suurada dhexe sideeduba masaa'ilka fiqiga inta badan masaa'ilka lagu hardamo waa waasita bayna arafayn waasita bayna arafayn sidaasay noqota wixii sifatu kamaala ilahay in loo sugo waa muttafaq wixii sifatu naqsia rabbi in laga anfin waa muttafaq qaybaa laakiin laysku hayaa ma sifaatu kamaalbaa mise waa sifaatu naqsin inaad fahanteen baan u malay masaailka o dhan baa sidaa u badan masaailka khilaafiga oo dhan ba waxaa kala jiita laba daraf laba dhinac ninkii gaalnimo ku dhacay cudurdaarna leh la tagfiirin maayo la isla ogaaday ninkii gaalnimo ku dhacay cudurdaar inuusan lahaynna la ogaadayna asagu kaa waa loo dhammayno waa loo xiiri waa la asturi soo maxaa soo hadhay nin gaalnimo ku dhacay xaggana aan la ogeyn ma cudurdaar buu leeyahay mise maya miyaad garateen hilaacbihiisu wuu caddaystaa baa la yidhi warka inaad fahantaan waa muhiim masalada laisku haya waa midda waxba marka geedo kara la sara lama waabo oo lama ummadda lama lugooyo gawaanic baan looguma ordo tanaa laysku haya nin gaalnimo ku dhacay xaggana aan laga warqabin maanic ma leeyahay mise maya waa muxtamal rubamaa walacalla wa casaa wey mise maybi baad dii jirteen idinku almuhim idinka idiintaalla midkaas way waxaanu isku hay annagu waxaan leenahay gaalnimo ninka ku dhacay xaggana aan laga warqabin inuu maanic jiro ayib iyo inuusan jirin midnaba aan laga warqabin labada ixtimaalba ay waarid yihiin inuu maanic jiro waa suuragal inuusan jirinna waa suuragal midkaa asagaa naxnu nucmilu sabab sababkan camal siinayna lianna alasla waa maxay waa tartiibu lmusababaati calaa asbaabiha aw tartiibu اlaxkaami calaa asbaabiha wa manaataatiha wa cilaliha mar haddii sababkii la helay lagu gaaloobahayay ilaahayna subxaanaه wa tacaala uu yidhi man kafara biاllaahi min bacdi iimaanihi waa ma waxa laga hadlaayo waa man habata waquucu fi اlkufri baa laga hadlaaya xukunkii ba ilahay saaray subxaanaه wa tacaala laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti الnabiyi walaa tajharuu lahu biاlqowli kajahri bacdikum libacضin maxaa la daba dhigay sababka ma la kalele maxaa la yidhi an taxbata acmaalukum waantum laa tashcuruun laa ytakid اlmuminuuna اkaafiriina awliyaءa min duuni اlmuminiin waman yafcal dalika sababkii wey haye maxaa daba yaalla xukumkii oo ah falaysa min allahi fii shayin ilaa an tattaquu minhum tuqaa asal qur-aanku wuxuu ku caddaynhayaa ninkii sababka laga helo xukunka in lagu dhajiyo inahu man yushrik biاllah waa sababka haye maxaa daba yaalla maxay dhahdeen faqad xarama allahu calayhi اljanة wamawaahu الnaar wma lلظaalimiina min ansaar yani asbaabtu idaa habatat wataxaqaqat fi اlmukalafi waxaan leenahay waa in axkaamta lagu dhajiyo wاlqaacida fi اlusul waxaa weeye anlaa khirata lilmukalafi fi qaطci اlmusababaati can asbaabiha mukalafku khiyaar ma laha asaguna door ma inuu kala gooyo asbaabta iyo axkaamteeda sababka waan samey laakiin waxaan moodahay n n waaan leeahay mawqasadha sababka ma samaysaa yadaaka aw ka tawaafuka nafak inaad fahanteen baa ila taawasha ayadaa ah. markay culimmadu ku leeyihiin sababka haddii la helo xukunki baan ku xidhaynaa shaaa almukallafu am abaa waa sidaa alaa khiirata lilmukallafi fii qaطci اlmusababaati can asbaabiha raga qaacidada aad u sharx waxaa ka mida qaraafi shaaibi qaacida la yaqaano wey asalka waa inaad ogaataan ta laysku ego waa middaas war waxaa dhici karta inuu cudurdaar leeyahay waxaana waxaan kule waxaa dhici karta inuusan lahayn maxaa soo hadha marka lacalla tuqaabalu bilacalla wacasaa tuqaabalu bicasa warubama tuqaabalu birubamaa kadib maxaa bannaanka yaalla sababkii dalban hayay inuu dhaliyo xugum usuulka waxaad ku daraasayseen alasbaab waa hayru maqsuuda lidaatiha ogaada hadda asbaabtu waa hayru maqsuuda lidaatiha maqsuudku shaaricu waa maxay hiy almusababaat hiy alaxkaam asbaabtu waa wasaa'il la rabo inay dhaliso ahdaafteedi iyo qaayaadkeedi axkaamteed inaad fahanteen baan u mala midda iyada muhimadda caawa aan raba inaan barajo waxaa weeye almaanicu inamaa yuctabaru cinda qiyaamihi bishasi laa cinda ixtimaalihi warkaa inaad fahanteen baan u malay wlmaanic actabir cinda qiyaamihi waratib اlxukma lada اxtimaalihi manduumadii aw xasan sidaasaa ku taalla waad fahanteen baan u malay waa maxay macnahaas wاlmaanic actabir maanica ictibaarihu tixgeli cinda qiyaamihi ay bishaks waratib اlxukma lada اxtimaalihi xukumka deji oo ku dheji wadaadkii giirka weynaa goorma idaa kaana almaanicu muxtamalan saasaan anagu culammada ka fahanay usuulka qawaacidka kutubta ku taal muhiimaddu waa maxay taa iska fahma yaan laydin lugoyni waxaan jirin la idiin sheegi wاlxadiiu biاlxadiiu yudkar baa la yidhi sheekh mukhtaar ba hadda mar raba xusuusiyey mas'alo in la baraarujiya iska fiican tahayba xalay markaynu soo tilmaamaynay alfarqu bayna takfiir اlmucayan wاtakfiir اlmuطlaq aw lacn اlmucayan iyo lacn اlmuطlaq nadariyadaas wadaadaha aada uga ololeeya ee kiciye ee difaaca waxaa ka mida shaikh اlislaam ibnu taymiya adilo badan buuna ku dhisaa siduu imaamku markaa asagu u arkay adiladiisa waxaa u tugtugroon haddii la guud maro laba daliil daliilka koobaad oo daliilka fi saxiix ku yimid xadiidkii wadaadkii eh, ximaar aw cabdalla bni ximaar waxaa tidhahdaba wadaadkii khamar cabka badnaa saxaabadu lacnadeen cumarna habaaray ee nabigu markuu u yidhi ha lacnadina fa inahu yuxib اllah warasuulah shaykhulislaam wuxuu yidhaahdaa axaadiid guud baa ku timid lacana allahu shaarib alkhamr ilaahay wuxuu lacnaday khamrada fii cashrin toban xaamilaha wa caasiraha wa shaaribaha wlmaxmuula siida toban wadaadkii mucayankaa ee ximaar ama cabdallah khamrada cabana wuxuu hi yaan la lacnadin idan farqu bayna lacni اmucayani walacni mulaq buu sheekhu yidhahda daliilka labaad uu xujaysto waa xadiiu israa'iil aladi axraqa nafsahu ama amray in la gubo kadibna ilaahay qudradiisa ama bacigii ama macaadkii hawlaha inkiray kan hadda xadiiثulisraa'iili waa aniga hadda ka hor maqaal ka qoreed akrideenkaa asagoo wax kaga noqon mayn maxaa yeele sheekhu waxaa asiibtay alاstidlaal bاlkhabari qabla istiqsaaءi طuruq laa yajuuز cinda اlmuxadiثiin wa cinda اlusuuliyiin alاstidlaal bاlkhabari qabla istiqsaai ruqihi wa alfaadihi haddii kale waxaa weeye fashal baa ka iman culummada waaweyne qadiyada kadiga waxaa kamid ah ibnu khusayma fii kutubihi xukudhihii atanbiih calaa halain iyo khata iyo waham uu galay ninkii ku dhegay xadiid fiidii iyo daraftii la kacay maanta dhow kadiga kitaabkiisa saxiixa iyo xataa kitaabu tawxiidi kutubtiisa aafo timaado wey walbaabu idaa lam tujmac turuquhu lam yatabayan waa in horta la ururiyo xadiidka israa'iil marka la ururiyo waxaa ka muuqa xadiisu caddeeyeen wadaadkaa wax dembi inuusan ku dhicin bal waa nin toobadkeena ilaahayna ugu dhawaanaya camalka isgubidda ah qiyaamana ma inkirin qudro ilaahayna ma inkirin cilmi ilaahay ma inkirin in la soo celina kama shakin weligiibuusan shakin ee waa maxay isgubidda ay isgubahayaanba banu israiil muxuu ahaa cinda mowtihim qayb ka mid ah ila allah wataqarub ila allahi subxaanahu wa tacaala markii aakhire la weydiye xadiidka abibakr bacadey maxaa isu gubtay waxaan isu gubay ilaah waxaan rajaynayay inaan iskugu kay darin bayna cadaabayn id caaqabtu nafsii fiika fi dunya aw kama qaala calayh الsalaau wasalaam anaaba adduunka issoo cadaabay ilaahu naxariista waxay keenaysaa anu haddaan issoo naaray inaad aakharana aada inaarin marka toobad bay ka ahayd iyo zira taasa cadayd marka wadaadkaatiisu waa naga hadhay waxaa ku soo hadhay xadiidkii laa laa talcanuuhum fainahu yuxib اllaha warasuul xadiidkaasna isagu waag hor aniga markaan akriya sheeka baxigiisa laba qowl u leeyahay baan arki jiray qowl caanka oo kanada la sheeg sheegay uu sheekhu majmuuca iyo kutubta ku soo celceliyo oo ah in la kala xadiidku daliil u yahay farqi bayna lacni اlmucayani wa lacni اlmuطlaq laakiin imaam muflix yaa kitaabkiisa alfuruuc fii fiqi xambali imaamku sheekh wuxuu ka soo guuriyey qowl labaad oo ah inuu sheekhu leeyahay xadiidkan waa qaasir khaas wuxuu ku yahay saxaabigan maxaa yeelay cid walboo muslima lama odhan karo innahu yuxib اllaha warasuulah leesh munaafiqiin baa inaga buuxda kuwo ducafaa liimaan baa inagu jira maxabadu waa camal qalbi ah oo khafi ah wa maca dalika manaadkaas ama xubigaas wasfiga yakhtalif min insaan liaakhar maqaadiirtiisu hayru mutasaawiya waa khafi laa yaطalic calayhi الnaas xukm laguma xidhi karo laakiin nabigu wuxuu ugu xidhay xukumkan maxal khaasa oo uu ku ogaaday biwaxyin min allahi wa haybin min allahi subaana wataaa marka waa maxal khaas uu yidhaahdaa idan qowl labaad baa sheekh ka soo baxay qowlka asaga yuba risaale ka qoray wadaadkii maxamed ismaaciil asancaani asagu aad buuna u naqdiyey shaaficiyada asagu marka wuxuu naqdinayaa cimraani kitaabkiisa alimtisaar fi raddi cala qadariyat alashraar iyo bayaanka cimraani fiqiga meeluu kaga hadla qadiyadaas oy shaaficidu kala qaadaan lacan mucayanka iyo ka mulaqa ayuu caydhsanaya laakiin waxaanu ka fahnay ka faa'iidnay baxdiga sancaani waa radi shaamil oo mufxim ah linadariya bni taymiya fi axadi qowlayhi ma aha fii aqwaalihi jamca maaha waa fii axadi qowlayhi wuxuu leeyahay waa sax wuxuu leeyahay xadiidkan waa cila qaasira fii maxali cilladasu marna mutacadiya ma noqoto marna qaasira ma noqoto cilo qaasira ah weeye kow waxaa lagu cileeyey xukumkan cadamu lacni mucayanka ah bimaxabat اllaahi warasuulih maxabat اllahi warasuulihina waa shay khafi ah oon laa yaalic calayhi ilaa ululwaxyi dadka loo waxyoodo ambiyada iyo rusushunbaa garan kara idan halkaa in lagu daayo weeye walidaalika saxaabiga maalinku nabigu yih kadib ka toobadkeen ka noqd nabigu waa ogaa ninkaa maxabada ilahay rasuulkiisa u qaba darteed inuu waxaan xun oga tegi doono haddii aad tidhaahdaan buu yidhi u fiirsa hadda waa hawl caam ah oon ruux walbo muslimoo caaso oo faasiqa ah ama shaaribu khamri ah ama zaani ah yuxib اllaha warasuulah asalkiini dhaanabaa dunhaya waa runtii lacnulmucayanna ma banaano lacnulmulaqna ma banaananayo limaada lianna kula اlmuslimiin yuxibuuna allaha warasuulah ila cilladii caan baad ka dhigteen cillada haddaad cillo guud ka dhigteenoo kullu muslim laga helaayo gelayso maxaa dumay waa in la xidho baabulacni oo dhan ba la xidho marka waxaa dumahay nabi maxamed waa saxaabo badan iyo muslimiin badan lacnaday inkastoo nabigu duco kale uu ka leeyahay saxaabada dhexdooda oo islacnaday jiray kay ku arkaan fisqi iyo xumaan ku arkaan taabiciintoo dhaqankaa ku socday bal khudabo khudbaynaysaa lacnad loola istaagay oo saxaabo badan sameeye idan marka jid la baxa wadaadow lacnulmutlaq oo dhan waa inaad xidhaan tafsiilkiinuna waa baail lianna alcilla waa caama haddaad tirahdaan cilladu khaas kuma aha ximaar cabdallah ibn ximaar asaxaabiy aljaliil ood tidhahdaan maya kullu muslimin almafruud waa maxay annahu yuxib اllah wa rasuulah idan laa yajuuzu allacnu muطlaqan laa iطlaaqan walaa tacyiinan liwujuudi اlcila fi kuli maxalin ma tamise maaha marka jidun ku hagaaga bur waa runtu waa ka gar leeyahay waa wax dumahaya w salmala idan axadu aqwaashi shekh islam midkee saxan qowlka odhanaya xugumkan iyo nahyigu waa khaas fii maxali waa cila qaasira laa tatacaddaa maxalaha inaan intaa baraarujiwaan raba aan ka soconno wixii xalay inoo dambeeyey xaggeenu ku istaagnay وإنما ذكرنا hahuna اليد mعa ذikr الأيدي في المباaيacaةi بالأيدي فقاaل ogo meesha waaan uma وإنama ذakrana inay taan u malayn والعilم عind الlah dakara lanaa baa ku fiican lahayd mar haddii ay ilaahay khusayso oon ficilka la tadciifinin dhibba ma laha wainamaa dakaranaa haahunaa ilaahay halkan wuxuu noogu sheegay alyada gacan keliyu sheegay oo aayadihii hore soo socotay buu sheeku ka hadlaaya maca dikri اlaydi gacmo ayagoo la sheegay min alkhalaa'iq fi اlmubaayacati biاlaydi maxaa idin dhigan maxaa idin qoran وإنما ذكرنا إنما ma qoro فقاalada danbaa kaa didaysa radu way reeban tahay se wa u taqaanaan shayga xarakaysan baa la kor dhabaa sukuunka waa laga tagaa hawlgaabsi baa la yidhahdaa waxaa soo ma taqaanaan radu way reeban tahay marka aniga reebidaan diidanahay wainamaa dakarnaa waxaad diidaysa faqaal hadalku ilaahay buu khuseeyaa wainamaa dakara lanaa in la geliyo iyo in la tadciifiyo ficilka wainamaa dakaranaa rabbi wuxuu noo sheegay la yidhahdo hahuna amana xusuusiyey la yidhaahdo faqaalada dambe marka yaa xogo ka hor imanaysa haddii laga dhigo daakirku laga dhigo daarimi ayb fi lmubaayacati biاlأydi gacmaha marka lagu ballamaya faqaala ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina yubaayicuunaka kuwa nabi allow kula ballamaya oo saxaabadii yowm alxudaybiya hadee inamaa yubaayicuuna allaha maxay kula ballamaya nabiga inaysan ka carin alla yafiru saxaabadina wuxuu i waxaan kula ballamay cala almowt jaabirna waa kii yidhi ibni cumar dhaheen maya saa annagu maanan yeeline inaan nabiga aanan ka cararin baan ku ballanay ninna wuxuu sheegay ma'aalkii baycada ninna muxuu sheegay wixii dhacay isma diidana saxaabadu ninka ku ballama inuusan ka dhaqaaqin dagaalka maxaa badan inuu shahiido marka baayacna caalmowd waa sidaa saxaabiga yidhi waxaan kula banabi aanan carayna siiqatulbayca baycu ka hadlay lafdigiibuu ka hadlay isma diidahayaan inamaa yubaayicuna allaha waxay la ballamahayaan allah allay la ballamahayaan yad ullahi ilaahay gacantiisana fawqa idim gacmooda ka sarraysa tayib gacanta ilaahay baana gacantooda ka sarraysa maadaama ay nabiga la ballamahayaan baycatum lirasuuli waa ka baycat illaahi iyaahu bay la mid tahay man yuic faqad aaaca allah oo kale siday faman nakaa ninkii buriya baycada iyada ah fainamaa yankuu calaa nafsi naftiisii buu ku buriya isagaana halaagsami doona wayastaxiilu waxaa mamnuuca an yuqaala in la yidhaahdo yadaahu mabsuutataani laga yidhah an laysa lahu ilaa nicmataan maxaa yeele waxaad moodaaba ilaahay waxaan laba nicma ka hayn buunuusan laaye ilahay ma laba nicba suulee mabsuutataani oo la fadiyey maya ma laha wey laa tuxsaa nicamuhu ilaahay galladihiisa lama koobi karo walaa tustadraku lagamana daba tegi karo lama tirin karo falidaalika qulnaa saa awgeed waxaanu nidhi ina hada ta'wiila fasiridan ayadaha la leexiye ee lamarin habaabiyey muxaaluma waxaan suuragalaynin oo meel kalaami hadalka ah fadlan iska daca an yakuuna gaalnimo inuu kaba soo tagay xataa wax suuragalay caqligu baniadamku qaadan kara xataa maa wa nukafiruhum aydan waxaan kalon ku gaalaysiinaynaa bilmashhuuri min kufrihim gaalnimadooda keeda caan baxay oo muxuu yahay anahum laa yuhbituuna lilahi subxaanaه wa tacaala wajhan ilahay wajhi usugi mahayaan walaa samcan maqal walaa basaran arag walaa cilman aqoon iyo ogaal walaa hadal walaa sifatan tilmaan ila bita'wiili dalaalin tawiil iyo taxriifin dhunsanba mooye waxoo dhan waa maxay way bedelhayaan waxoo dhan bay leexinayaan iftuduxuu waa la ceebeeyo wey watabayanad waxaana muuqatay cawraatuhum ceebtoodii iyo nuqsaantoodii yaquuluna waxay odhanhayaan jahmiyu maca almuctazila samcuhu wa basaruhu wa cilmuhu wa kalaamuhu bimacna waaxid ilaahay maqalkiisu iyo araggiisu iyo cilmigiisu ogaalkiisu iyo hadalkiisu waa isku mid bay odhanhayaan waa isku shay waaxid ah kulli waa maxay ilaahay inuu qudro leeyahay iyo quway kusoo ururinayaan waxaasoo dhan waa taqana dhaqankooda xunka zaydiyadana waxaasoo kutubtada ku qoran baktiga wa huwa subxaanaه wa tacaala binafsi waana caqiidaة اlmuctazila wahuwa binafsihi fi kuli makaani wa caqiidaة اljahmiya wاlashaacira ilaahayna subxaanaه wa tacaala daatadiisu meel walbay joogtaa bay yidhaahdeen wa huwa fi kuli beytin muglaqin guri walba oo qataarana ilahay waa ku dhex jiraa bay dhaheen wa sunduuqin muqfal iyo sunduuq walbo qufulan qad axaaطat bihi ilaahay waxaa geedaantoo hareeraysay fii dacwaha madhabkooda xun marka la fiiriyo xiaanuha xiaanu sanaadiiqi wاlbuyuud sunduuqyada derbiyadeedii iyo guryaha derbiyadooda ilahay hareereeyey iyo wa akhlaaquha qataaradeeda iyo wa akfaalaha qufuladeeda khalqigu waa midka gudaha laga xidho ataar somaali qataar bay ka korana quful bay ayb qataarku marka un qoynka waba keen tadin bay laan u bedeleen laankin bay taa u bedeleen soo ma aragti ayb fail اllahi ilaahi subxaanaه wa tacaala keligii un baa nabra oga bari noqonaynaa min ilaahin ilaah haadihi sifatu tilmaantu ay tan tahay ilahay unkiisa dhex jooga oo meel walba ku jira oo muxiiط ah oo mutaxayiza oo jismi ah oo meel walba dhex fadhiya waxa iyagu sheegi jireen ila iyagaa nagu aadeeyey mujasimatin iyagaa mujasimo noqdayba hadda wuxuu ihi marka ilaahay sibidu tan tahay baan ilahay uga bari noqonayna wa hada aydan bu i madhabun waadixun fi ikfaarihim waa madhab cad ay ku gaaloobahayaan yani waa wado ay ku dhaqaaqeen wey iyagaa ku dhaqaaq jid ay mareen ay ku gaaloobahayaan oo cad wey wanukafirhum aydan waxaan ku gaalaysiinaynaa waxaaso dhan waa maxay waa inkiraad wuxuu ilaahay sugay subxaanahu watacaala iyo subanuhu sugeen bay dafireen xaqiiqada ay la yimaadeen waa inkirid iyo dafirid ay dafireen wuxuu rabbi sugay idan nuxurku waa maxay xaqiiqadu shaygu waad inkirtay shaygii ilaahay wuxuu sugay baad diiday idan waa dalaal iyo baail iyo khata la garay laakiin ilaahay wuxuu sugay ninkii beeniye waa gaal daliil kale u baahan tahay dhowr goorna waan soo sharxaan u malaynaya inaan isfaano yela tahay ayib daliilka marka lagu tagfiran waa maxay waa laazim ونkفirهm ama waa كفr التaأwiil cinda الmuتaأkhiriin ونukفirهm أيضا waxaan kaloo ku gaalaysiinayna أنahum laa yadruuna ayn الlah